amin wsala allahu wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii labaad ee ka mid a kitaabkii cumdatu laxkaam macaalim alxalaali walxaraam oo iska lahaa ashaykhu alxaafid cabdalqani bnu cabdilwaaxid bnu cali almaqdasi raximahu llahu tacaala waxaynu soo gaarnay baabu dukhuuli alkhalaa'i waalistidaabati wuxuu baabkan uga hadlayaa oo ku keeni doonaa lix xadiid ayuu ku keeni doonaa li xadiid ayaa baabkan ku qaadan doonaa baabu dukhuulil khalaa'i musqusha galitaankeeda ayuu u baab yahay dukhuulku waa gelitaanka alkhalaana waa musqusha iyo wal istijaysiga in la istijaysto oo saxradii iyo kaadidii la iska dhaqo labada axkaamtoodiibu u baab an can anas ibni maalikin can anasin anas waxaa laga wariyey anaskii ibni maalikin ina maalik ahaa radiallahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi waaalihi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa dakhala markuu gelayo alkhalaa'a musqusha qaala mid yidhaahda allaahuma allahayow innii anugu acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min alkhubuthi shaydaanka kiisa ragga ah iyo walkhabaa'ifi kiisa haweenkaa intaba dhadig alkhubuthu bidami lkhaa'i khaada oo la godo iyo walbaa'i ba'da oo labadaba la godo khubuth khubuth hada iyo badaba in la godo jamcu khabiiin khabiid oo hal xaba ah yaa waxaa lagu jamciyaa khubuf sida u fiiriya kitaab kitaab soo hal xaba maa markaan badinayna maxaa odhanaynaa kutub ayaan odhanaynaa kutub marka kani halkiisa xaba waa khabiid ruux xun markay badan yihiinna khubuf baa lagu jamcinaya walkhabaaihuna jamcu khabiihatin khabiiho oo la jamciyo la badiyey weeye khabiihatun waa tan dumarka ah markay badan yihiinna khabaa'if baa loo yaqaana kuwo xunxun istacaada nebigu waa ka magangalay alle min dukraani shayaadiini shayaadiinta kuwooda ragga ah iyo wa inaafihim kuwooda dhadiga ah labadaba ilaahay buu ka magangalay oo xadiid baa nebigu ku sheegay musqulaha iyo meelahan la gelayo inay yihiin muxtadaro shayaadiin iyo waxbaa jooga mar hadday shayaadiini joogto marka aad gelaysid ducadan ka akhriso haddaadan akhrisan oo iska geshi musqushi waxaa laga yaabaa shayaadiintaas waadan arkayninoo meesha ka buuxdo intaad ku istaagtay inay ku dafaan oo qofkii meesha ku dhex suuxo wuxuu kaloo nebigu tilmaamay xadiid kale satru maa bayna acyuni iljinni wa cawraati wa cawraati bani aadam cawrada bani aadamka iyo indhaha shayaadiinta iyo jinka waxa kala asturaa waxa weeye markuu musqusha gelayo bismillaahi inuu yidhaahdo marka bismillahina waa ku dari kartaa bismillaahi allaahuma innii acuudu bika min alkhubuthi waalkhabaa'ifi bas cawradaadana arki maayo kuguna ciyaari maayo laakiin haddaad iska dhex geshid oo musqusha iska fariisatid addoon adkaarta akhrisan wuu kugu ciyaarin cawradaadu arkin waana wax faasiq aho waxa laga yaaba xataa kuwo kale inuu kuu sheego dadka kaaga waramo kaaga warbixiyo hebel baan arkay heblaayaan arko dadka u sheekeeyo wuxuu ciyaar suuq wax fiican ma aha sida awgeed dadka qaar baa markay hameenka seexdaan intuu yimaado dhagaha kaga kaajaya qaarkood intuu yimaado timaha isku xirxirahaya markaasuu leeyahay hurdab wakti dheer baa kuu haraya salaadii lama gaarin dadka qaar xooluhu ka xadaya gurigaaga idan la-aan buu kusoo gelahaya adoon u fasixin haddaadan adkaar ka akhrisan cuntada idan la-aan buu kaa cunin raashinkii laguu soo dhigo a jeclaydba balaayaa kaana adugu wax qaatay saxanku waa buuxay xeerada markii laguu soo dhigay meel dhag iyo dhinac mayna kaa marta waa waxaadan bisinkiina u qaban alxamdulilahi marka waa laga xirti xirtaa can abi ayuuba abi ayuub waxaa laga wariyay al ansaariya ee ree ansaar loo aaneeyey saxaabi aada u qiimo badan buu ahay waa saxaabiga nebigu markuu madiine usoo hijrooday uu gurigiisa kusoo degay masaajidkana hortiisa laga dhisay masaajidka nebiga sal alla alayhi wasalam marka nin qiimo badan buu ahay rasuulka marti qaaday oo maalmo dhanoo rasuulku gurigiisa u joogana si wanaagsan u sharfay radiallahu allah ka raali noqdo canhu xaggiisa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa goortii ataytum aad timaadaan alghaa'ita meelaha loo kortago meelaha loo kortago oo isla musqushi alkhalaaso haddayt kumana soo sheegin waagii hore musqulo ma jiri jirin dadku markay saxaray kaadi qabtaan bannaankaasaa la aadi jiro meelahaasaa lagu soo xaaja gudan jiray meesha xaaja gudashadan ka hadlaynaa waa saxaradii kaadi qofku marka u fadhiisanayo idaa ataytum markaad timaadaan alghaa'ita meelaha loo kortagooo la aado ama musqulihi aad timaadaan falaa tastaqbiluu ha u jeensanina alqiblata qiblada ha ula jeensana falaa tastaqbiluu ha ula jeensanina alqiblata qiblada biqaa'itin saxaro iyo walaa bowlin kaadi midna markaad musqusha timaadid musqushii markaad fariisanaysay qiblada xaggeeda saxaro iyo kaadiha la aadi walaa tastadbiruu hana u dhabar jeedinina oo ha u duwinina haa qibladii walaakin shariquu bariyaysta oo bariga u jeensada aw qaribuu ama galbeedaysta oo galbeedka u jeensada qaala abuu ayuuba abuu ayuub wuxuu yidhi faqadimnaa waxaan soo galnay ashaama waddanka shaam baan soo galnay bi waddankan hadda suuriya iyo loo yaqaano wey falastiin iyo qudus iyo waddankaaso dhan shaam baa isla yidhaahaa fa wajadnaa waxaan helnay maraaxiida musqulo maaqa magacoon hadda ay leedahan soo mar waxaan soo marray alkhalaa waxaan soo marray alghaa'id waxaan maraynaa maraaxiid musqulo musqulahaasoo qad buniyat loo dhiso loo soo jeediyey loo sii jeediyey naxwa alkacbati kacbada dhinaceeda kacbadii iyo qibladuna waa isku mid alkacba alqibla waa isku mid marka musqushi markaad gashaan maxaad samayn jirteen maadaama musqushiina ay qiblada usii jeedo qibladiina la yidhaha hujeensanina wuxuu yidhi fa nanxarifu waan iska dadbi jirnay canaha xaggeeda asagoo musqushi ku fadhiya musqushiina ay qiblada usii jeedo buu luqunta iyo xabadka xaggaa usii jeedinaya meel kale usii dadbaya wa nastakfiru dhaafid baan weydiisan jirnay allaaha alle casa qaalib ahaayo wajalla weynaaye alqaa'itu almawdicu meesha weeye almudma'inu ee xasiloonoo hoosaysa almudma'inu ee hoosaysa oo godan min al ardi dhulka ka mid a taasaan idiin qorrayn miya kulligiin idima qorra wax badan baa marka idinka maqan kaanuu waxay ahaayeen yantaabuuna kuwa u gala oo u aada lilxaajati dan fakanow way ku magacaabeen bihi asaga can nafsi alxadadi dhacdada laftirkeedii saxaradii kaadida laftirkeeda musqushi loo baxshay karaahiyatan nicayb la nacayo lidikrihi sheegitaankiisa bikhaasi ismihi magaciisii dhabtaha ah in lagu sheegaa laga xishoonaya oo saxarada magaceedii la sheego lya kaadi iyo xaar marka maadaama laga xishoonaya musqushii magacaasa loo baxshay walmaraaxiid midiin qoraya walmaraaxiidu jamcu mirxaad mirxaad oo mufrada waxaa lagu jamciyaa maraaxiid wa huwa almuqtasalu waa meesha lagu mayrto wa huwa aydan kinaayatun wuxuu sarbeeb ka yahay can mowdici takhali meesha loo kartago xadiidkani wuxuu ina tusinayaa oan ka qaadanaynaa dhowr qodob intaan dhowrkaa qodob la gaarin ee xadiidkaa hore aan u noqdo xadiidkaa horeeto wuxuu ina tusinayaa nabigeenna sala allahu calay yah ayib xadiidka hore wuxuu ina tusinayaa nebigeena sala allahu caleyh wasalam mar waliba inuu ilaahay xusi jiray oo muraaqabayn jiray xataa musqusha markuu sii gelayo meeshaa musqusha waa meel uun qashin lagu shubo soomaho kaadi iyo saxraya lagu shubo xataa meeshaa markuu gelayo ilaahay buu xusaya musqusha gudaheeda maaha bannaankeedu ilaahay ku xusayaayo xuska ilaahay kula imaan markuu ka soo baxayana khufraanaka ayuu odhan jiray qufraanaka ayuu ohan jiray ilahu dhaafid baan ku weydiisanayaa qufraanaka ayuu ohan jiray marka taasu waa qodob qodobka xadiidka labaad marka usqusha la galo qiblada in loo jeestana lama ogola oo saxre iyo kaadi aad ula jeesatid inaad dhabarka u duudidna lama ogola labadaa midna lama ogola ma la fahmo labadaa qodob mar haddaan labadaa lagu ogolan xaggee qofkii saxradii ula sii jeensanayaa iyo kaadidii bariga iyo galbeedka labadaa meelood shariquu sharigu mashriqu waa bariga bariyayso bari usii jeesta aw qaribu culummadu waxay isku khilaafeen waxa uu ka hadlaya xadiidkan xukunkiisa ilaa dhowr qool bay isugu khilaafseen waxaa ka mid ah qolyo waxay qabaan oo ku tageen marna lama ogola inaad qiblada usii jeensatid adoo saxaroonaya ama aad dhabarka u duudid labadooda midna lama ogola halkaa rag baa ku tagay abu ayuubka xadiidka warinayaa ka mid ah ragna waxay ku tageen culummada muslimiinta ka mid ah oo qabaan madhabka labaad uu yahay mar walba waa loola sii jeensan karaa wax dhibana ma haddii saxara ku qabato bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koofur afarta beenajoha meesha rabteed la aadi kartaa biilah xadiidkan maxaad ka leedihin markii la waa la nasakhay yirahda xadidkan aan ma shaqaynayo ra'yi saddexaad baa wuxuu yahay looma sii jeensan karo saxare iyo kaadi kacbada iyo qiblada lalama aadi karo xaggooda looma sii jeensan karo laakiin dhabarka waa u duwi kartaa maaqa madhab baan haynaa looma sii jeensan karo laakiin dhabarkaad u duwi kartaa madhabka afraad oy culimmada u badan yihiin waxaa weeye haddii meesha aad ku jirtaa ay dhisan tahay sida musqulaha haddaan isticmaaloo kale soo mid aan musqulaha isticmaallo mar haddaad dhismo ku jirtid oo wuxuba wax dhisan ay yihiin qiblada usii jeensigeeda iyo u dhabarduwiddeeda midna dhib leh haddii laakiin meel bannaanoo cidla aad fadhidid oo ku saxaro gudanaysid ama kaadi kula imaanaysid markaa qiblada ha u dhabar jeedin hana u sii jeensan ee bariga iyo galbeedka la aad taas ayaana waxa weeye culammada muslimiintu u badan yihiin qowlkaasaa qowlka jumhuurta ah ujeeddada la leeyahay haddii la yidhi loo sii jeensan waa ixtiraam la ixtiraamayo waxa weeyaan qiblada waxaa dareemaysaa nabigeenu suu u caddaynayay axkaamta musqulaha iyo qaabka loo fariisanayo iyo meesha loo sii jeensanahayo iyo waxyaalahaasoo dhan nebigu qaabku u caddaynayay sala allahu calayhi wa alihi wasalama alfaad alfaad xoogaa carabka aan u fiicnayn in lagu sheega hadday tahay waa la sarbeebaa waxaad arkaysaa musqulihii qaa'id iyo marxaad iyo waxyaala noocaasa lagu sheegahayaa magac bayna leeyihiin caadi ah oo loo yaqaano macnaheedu waa maxay carabkaa waxaa la barahayaa ereyba ereygu ka fiican yahay inaad xulatid ereyba ereygu ka fiican yahay inaad xulatid can cabdillaahi bni cumar bni alkhadaab waxaa laga wariyay radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi raqiitu waxaan koray oo fuulay waxaan fuulay weeye yowman maalin calaa beyti xafsata xafsa gurigeeda ayaan dusha ka fuulaybi gurigii baan dusha ka maray maraybi oo fuula waa koray xafse iyo cabdullaahi waa walaalo xafsana waa ina cumar waa ina cumar cabdullaahina waa ina cumar xafsa marka nebigaa qaba calayhi salaatu wasalaam waa xaaska nebiga marka guriga la leeyahay guriga xabsayaa iska leh waa gurigii nebiga calayhi salaatu wasalaam guriga gabadha lagu qabo ayana waa loo tiirin karaa xaggee ka timi hadii la yaraha waxay leedahay gurigaygaan ka imi ninkii guriga lahaana waa loo tiirin karaa waa gurigiisi marka midkoodna mushkilo ma leh labada waa sax gurigeedaan koray buu fa ra'aytu waxaan arkay annabiya nebigaan arkay buy sala allahu caleyh wasalam yaqdi asagoo gudanayaa xaajatahu dantiisa balu fiirso nebigiioo waxaan arkay aana ku talagelin oo dantiisa gudanayaan korka arkay saxaro u fadhiya ama kaadib u fadhiya ishaa iga dhacday wiil yarra wuu ahaa wuxuu leeyahay mustaqbila shaami shaam xaaluu yahay mid usii jeeda nebigu xaggee usii jeeda shaam mustadbir alkacbati kacbadana dhabarka u duway horay maxaan usoo marraa kacbada dhabarka looma duwi kara soo ma ahayn haddana muxuu cabdullahi ibnu cumar arkay nebigiiyo dhabarka u duway kacbada waa meesha ay culummadu ka qaateen oo ay leeyihiin haddii mar dhisme lagu dhex jiro nebigu gurigiisaoo dhisan buu ku dhex jiray mar haddii dhisme lagu dhex jiro oo derbi iyo wax kaa xigaan qablada waana u dhabar jeedin kartaa waana waxa weeyaan kasii jeesan kartaa oo usii jeesan kartaa xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyo ka qaadanaynaa saxaabadu qaabkay u dabageli jireen nabiyullaahi maxamed xaaladihiisa calayhi salaatu wasalaam hadday tahay markuu xaajo gudanaya iyo mar kale uga soo warrameen in dhabarka loo duwi karo qiblada ayana xadiidku waa waayna tusiyey dhisma haduu jiro oo xadiidku waa ka qaadanayna arrimaha noocaan oo kalea qof fadhiya oo musqul fadhiya in laga warramo oo la yidhahdo qof musqul nebigaoo musqul fadhiyaan arko halkaa u sijida maxay macnaha soo kordhinaysaa axkaam baa laga qaadan axkaam maadaama laga qaadanaya in dadkii loo sheego oo la yidhahdo nebi maxamed baan arkoo musqul u fadhiya oo shaam u sii jeensadee xaggana dhabarka u duway wax ceeba ma ah axkaam sharcigaa laga qaadanaya sababtaa maxayna bartay xukumkii hore ahaa qiblada ha u jeensanina hana u dhowr jeedinina in wax laga bedelay taasayna baraysaa taas ayay ina baraysaa dadka gabadha guriga lagu qaba qaraabadeeda ah inay gurigeedii imaan karaanna waa ina tusinaysaa meeshaan waa ka qaadanayna can anasin waxaa laga wariyey ibni malikin ina maalig ahaa radia canhu annahu anas qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama yadkhulu mid gala alkhalaa'a alkhalaa waa maxay musqusha fa axmilu waan usoo qaadi jirnay ana aniga iyo wa ghulaamun wiil aynii anigoo kale ah anigoo kale muxuu ka wadaa da isku facaa wiil aan isku facnahay isku filnahay macii la jirankayga idaawatan weel weel baan soo qaadi jiray bi oo min maa in biyo ah iyo wa canazatan eebo ama murjis ama saalimow ushaan caarada lahoo horay afka kurtunka waranka camalka kuwa tamaarto meelaha qaarkood lagu mudo kuwa tuugsaday hadda ay qaarkood qaataa waa ul afka caarad kuloo dhuuban yaa marka waa taasoo kaleeto murjis oo kaleeto ama eebo ama saalimow intaba waa la yidhaha meelaha qaar kala duwan baa loo isticmaala waa ul afka caarad ku leh fa yastanji wuu ku istiijaysan jiray bilmaa-i biyah alcanazatu midin qora yaa al alcanazatu canazadu xarbatu waa eebo assagiiratu ee yar usha noocaasoo yaroo afka dhuuban wey xadiidkanu dhowr qodob buu inoo faa'iideynayaa kow waxaan ka qaadanaynaa saxaabadu qaabkay xaaladihii nebiga u dabagaleen oo inooga soo warrameen kow labo wuxuu ina tusinayaa saxaabadu qaabkay nebiga ugu adeegi jireen nebigii musqusha markuu galay biyihii baa laga daba wadaaba biyihii bay usoo qaadeen anas iyo wiil kaleo dhallinyara ah ixtiraamka ay nebiga u hayaan saddex wuxuuna tusin dadka axraarta ah oo xor inay isu adeegi karaan oo haddaan hadda wax kuu dirsan ku rahdo icaawiyo wax iisoo godo waxa iisoo qabo anigana inaysan ceeb igu ahayn adiguna inaad icaawiso waxa iisoo qabatid inaysan dhib kugu ahayn bishardi qofkan wax loo diraya waa inaysan waanuusan hawsha dhib ku ahayn hadduu asagoo dhibsanaya kac iisoo gad waxaa iisoo qabo wixiina u dhibsanayo anna kibir aan qofkuu kasii qaadayo lama ogola ayib nabigu biyuhu ku isijeysay sala allahu aleyh wasalam isijeysiga biyaha lagu isijeysta waa sida ugu fiican in kaadida marka hore laska taro layska tiro saxarada la hagaajiyo kabacdina la isijeysto waxaa labaadoo banaan ayadoon qofku uusan iska tirin inuu biyihii isaga dhaqo oo hal mar biyihii meesha ku wada dhaqo waxaa saddexaad oo u bannaan hadduusan biyihii wixii helayn ama isticmaalkooda ku adag yahay inuu isticmaalo istijmaarkan soo marro dhagax iyo qori iyo waxyaalaha tiish iyo waxyaalaha inuu isticmaalo waa u bannaanta xaashi culammadu waxay sheegeen qaar ka midi eh, ushaan canazada ah iyo biyaha iyo maxay maxay kala yihiin dee biyuhu waa biyuhu ku isijaysanayay kow ushuna faa'iidooyin badan bay leedahay ushaan canazada ah arkaysaanoo caaradda leh dhowr faa'idaay culimmadu u sheegaan dhowrkaa faa'iida waxaa ka mid ah kow qofku wuxuu samaynayaa oo ka faa'iidayaa cadowgaad iskaga dhicinaysa hadday caarad leedaho bahal iyo libaaxa iyo wax kusoo aadan waad gelinaysa waad isaga dhicinaysa cadowga ayaad isaga dhicin dugaagga iyo bahalada waa midda labaade meel dhula haddaad marayso kaadi ku qabatood inaad kaadida u baahlati meeshiina ay adag tahay haddaad ku kaadidna kaadida kugu soo fanfaniinayso ushaan caarada lahaad meesha inta ku mudmudid ayaad meeshii ku jilcinaysaa si aysan kaadida kugu soo faniinin waa faa'iido labaadoo ushu ay leedahay caarada leh waa midda saddexaade usha noocaana qofku wuxuu ku falahay ku samaynayaa alaabtu surtaah de waxaas fahmi karoo caagad biyala biya markaad wadatid ama caano iyo wax wadatid ama kiish iyaad wax wadatid ushaa la surtaa garabkaas haddaad gacanta ku wadi maanta gacanti ku daalaysaa laakiin haddaad ushii suratid oo garabkaas inta mare iyo wax iska xejisid labiiyo toban kaca waad ku socon kartaa marka alaabta waa la surtaa halkaas ushaas waa la surtaa faa'iida ay leedahay wey waxaa ka mid ah salaadda markaad tukanaysid sutra laga dhigta horteeda lagu murtaa suturaad ka dhiganaysaa marka waa faa'iday leedahay waxyaalaha faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid a ah haddii xoogaa xanuun iyo wax ku hayaan tabardarro waa la cuskadaayo waa lagu tukubaa a ah, waa la cuskadaa waa lagu tukubaa faa'iidooyin badan bay leedahay sidaa ogeed baa nabiga loo keeni jiray sal alla alay waslam can abi qataadata qataada abihi waxaa laga wariyey alxaaris bni ribciyi alansaariyi ahaa radia allahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi laa yumsikanna yuusan ku qaban axadukum midkeen dakarahu xubintiisa taranka uu ka kaajo biyamiinihi midigtiisa ayuusan ku taaban oo ku qaban walxaal huwa asaguna yabuulu uu kaajayo marka uu kaajayo xubintii kaadidu ka socotay inuu midigtiisa ku qabsado ama ku taataabto lama ogolo waa kow waa midda labaadee walaa yatamasax yuusan ku tirtirin min alkhalaa'i musqusha biyamiinihi gacantiisa midigtaana yuusan ku tirtirin musqusha waa midda saddexaadee walaa yatanafas yuusan ku neefsan ama afuufin fil inaa'i weelka maqa masalo wey yah saddex masalo tan koobaadii waxaa weeye qofku markii uu saxaroonayo ama uu kaajayo xubintii kaadidu ay ka socotay ama saxaradu ay ka socotay midigta inuu ku taabta lama ogola sababtu waxa weeye midigta nebigu muxuu u isticmaali jiro soo mara waxyaalaha wan wanaagsan yucjibuhu tayamun soo maahayn shanlaysiga iyo haddii kabla gashanay dhanka midigta uu ka bilaabo iyo haddaad suxaanlaysanaysid iyo qof haddaad salaamaysid iyo waxyaa haddaad qof wax iyo marka gacantii midigta ahayd intaa xaaladdu ay wax kaa socota saxarada kaadida ha isticmaale haddii aad dhamaysatid dhib ma leh haddii hawsha aad dhamaystid laakiin eh, meeshii oo saxara ka socota ama kaadi ka socotaa midigta ku taabanaya maya qodobka ma la fahmo waa qodob qodobka labaad waxa weeye gacantii midigta ahayd musqusha inaad ku dhaqday oo ku hagaajisay iyana lama ogola sababtoo musqush waa waa meel xun midigtuna waa fiicanta qodobka saddexaad cuntada marka la cunaya ama la cabayo cabitaanka in lagu neefsado la afuufo hadday kulushuhoo kaleeto ama aadan ku neefsa neef iyo afuuf baa kala jira labadood midna lama ogola neeftu waa maxay inaad ku neefsato caadiyo sanka uga neefsati aad ku tiraah afuufitaankuna inaad tiraha waa qaboojinayo a ku tiraah labadaa midna lama ogola ma la fahmo labada mid lama ogol iska dhalinyarada aad bay u isticmaashaa iska ilaaliya waa iska qaboojinaya buu kuleeyahy dhici karta inaad xanuunsan tahay aadna iska warqabin neeftaadii waxaa dhici karta bacteriyadii ka dhalatay cuntada inay gaarto cuntadiina hadhow xanuun aad ka qaadid ama qofkii weelkaas kabacdii isticmaalaya bacteriyadii u gudubto iyo jermiskii ama qofku arkayoo rabay weelka inuu isticmaalo fu markaad tirada waxaa dhici karta candhuufo inay kaaga soo fakataba ama markaad ku neefsatid duuf iyo wax kaaga soo fakadaa qofkii weelka isticmaali lahay oo kula arki lahaa marka ku arkahayay wiswis ar waxaan naga dhaafilay waxba ku cuni mayna kuna cabi mayna intaba si looga badbaado haddii adoo weelkii wax ku cunaya ama ku cabaya ay ku qabato inaad neefsatid sanka maxaad samaynaysaa afkaad ka qaadaysaa banaankaad ku neefsanaysa ma la fahmi kabacdi baad kusoo noqon waad qurqurin haddana neeftii waad u baahata waad ka qaadi laakiin waa isku wadahaya labadoodii maya waxaan fiicnayn baa ka dhalanaya meeshaas ayada iska ilaaliya taa marka lama ogola saddexdaa masalaba xadiidku waa ina baray oo waa waa ka faa'iidaysanaynaa xubintaa la leeyahay yaan la taaban waa marka xaaladan uu qofku kaadida iyo iyo wax ay ka socdaan weeye laakiin wixii madhaanka hadduu uga baxo dhib ma rag iyo dumarba ma isku mid baa mise ragguu khaas ku yahay sida raajixa labadoodaba waa isku mid can cabdillaahi bni cabaasin waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma allah ka raali noqday qaala wuxuu yidhi cbdullahi bni cabaas marra wuu soo maray annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama biqabrayni laba xabaalood laba qabri buu soo mara fa qaala nebigu wuxuu yidhi innahumaa labadoodan la yucadabaani waa la cadaabaya labadan qabri dadka ku jira waa la cadaabaya wamaa yucadabaani loona cadaabi maaye fii kabiirin wax weyn wax ayaga agtooda ka weynaa ma aha wax loo cada waa dembi weyn oo kabiira ilahay agtiisa laakiin ayagu waxay u arkayeen wax iska fudud inay tahay fa kaana wuxuu ahaa midkood ah, eh, ama axaduhumaa midkood fa kaana wuxuu ahaa laa yastatiru midaan iska dhowrin oo iska asturin min albawli kaadida wa ama al kan kale fakaana wuxuu ahaa yamshi mid la socda binnamiimati isku dir diradiroolu ah dadka isku dira fa akhada nebigu wuxuu qaaday jariidatan laan timir ah radbatan ee qoyan laan oo qoyan buu soo qaaday muxuu sameeyey fa shaqa wuu kala jeexay haa laantii nisfayni laba qaybood buu u kala jeexay fa qaraza wuu tallaalay oo muday fii kulli qabrin xabaal kasta waaxidatan labadii laamood mid ka mid ah laantiibu laba qaybood ka dhigay soo maahayn mid walba qabri buu ka taagay faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuulallaahi rasuulkii allow lima maxay baad facalta u samaysay haada arrinkan arrinkee laamahan aad kala jeexdood labada qabri midba ka dulmudday waa maxay qaala nebigu wuxuu yidhi lacalahu wuxuu mudan yahaa yukhafafu in laga fudaydiyo canhumaa labadooda xaggooda maa lam yaybasaa labadaan laamood intayna qallalin in ilaahay kaga fudaydiyo cadaabka laga yaaba ay cadaaban yihiin xadiidkani wuxuu inoo faa'iideeyey nebigeenna waxyaalo badan oo cilmu qayb ah oo aan dadku ogeyn ilaahay inuu tusiiyo kow sababtoo ah labadan qabri dadka ku jir labada ninoo ku jirta ama labada qofoo ku jirta inay cadaaban yihiin nebigu see ku ogaaday cilmu qayb ilahay baa tusay dadka in la isku diro inay xaaraam tahay kabiiro ahoo dembi weyn ah in laga fogaadana ay waajib tahay na xadiidku waana tusinaya maadaama cadaabka ilahay lagu gelayo dadkao la isku diro waxay culimmada qaarkood yidhahdaan qofka namaamka ahee dadka isku dira oo dira ah saaxirku wax uusan bil qaban karinoo fasahaad ah ayuu asagu wuxuu ku qabanayaa hal maalin xadiidku wuxuu ina tusin kaadida in la iska dhowro in kaadida la iska dhowraa inay waajib tahay see isaga dhowrin dee marka horeeto markaad kaajaysa waad u meeldayaysaa meel aan kaadidu kugu fanfaninayn baad ku kaajaysaa markaad kaadidinna adoo kaadidii la kici maysi iska dhaqajin maysi kaadida waad iska dhaqin ma la fahma haddaadan kaadida iska dhaqin ama markaad kaajaysidba aadan u daryeelin intay kaadidii meel ku dhibcdo kugusoo fanfaninto isaga kaa noqoto waxaagaa iska walaaqatid dembi weyn baad ku jirtaa kabiire cadaab baadna ku gelaysa waxa ugu badan oo dadku cadaabka ay ku galaanna waa kaadidaasi ka mid to ah, aan laska dhawrin marka iska dhowr markaad fariisanaysid dharkaaga waxa weeyaan qaabkaad u isijoonaysid iska ilaali qaabkaa iska ilaali xadiidku wuxuu ina tusinayaa dadka dhintay hadday dad xunxun ahaayeen wixii ay ku khaldanaayeen dadka in loo sheegi karo si isga dadka isaga ilaaliyaan labadaa nin nebigu muxuu ku sheegay midkood dadku isku diri jira kan kalena kaadida iskama asturi jirin waa laba nin oo dhintoo qabriga ku jira maxaa macnaha ku dhisan in la sheego inaysan kaadidii midna iska asturi jirin midna dadka dadkaa la rabaa inay labadaba ka fogaadaan labadaa dhaqan ka fogaadaan culummada qaarkood waxay sheegeen qofku hadduu qof dadka isku dira yahay oo kuu yimaado oo ku yidhahdo hebel baa sidaa ku yidhi hebel baa maanta sidaa kulahaa maxaa kaaga aadan maxaad samaynaysaa wallaahi waa igu keenkeena waayahan aan iska anaa meel saaraya iska dhaaf miyaa odhanaysaa maxaa kaaga aadan qofkii inta kuu yimaada ku yiraahda hebel baa saasku lahaa waxaa waajib kugu ah yiraan lix qodob bal dhegayso kow waxaa waajib kuga ah warkan uu kuu sheegaya ha rumayn hebel ayaa saan ku tiri hebel baa saan kugu yiri saasu kulahaa biri berri kugu samayn doona wax xun buu kuu sheegay walaalkaa muslimuuna kaaga soo sheega maxaad samaynaysaa dhag jalaq u siin sababtu maxay tahay asaga laftirkiisa kan wax kuu sheegayaa faasiq ah faasiq warkiisa maa la rumay in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanu waa la iska hubsadaa maahan warkiisa haye waayo khayr allah kusiiyo waad ii digtay ilaahay ha ku barakay haddaadan ii sheegi lahan yaa ii sheegi lahaa birina iy mow shahba kuu maxaa shah kuu shubaa waaba nin faasiqa ninkaa warkiisa dhegaysanaysid dhag jalaq ha u siina ha dhegaysan qodobkaasi waa qodobka koowaad oo aasaasiga ah. qodobka labaad waxaa weeye waxaan uu kuula yimid ka reeb ah, jooji dheh hebel baa saas soo fariiso wax hebel yiri ma og taha ou kaa sheeg ku haka jooji waxaa laga yaabaa inay inugu adag tahay saaxiibka waxaas ku odhan karta waa weji gabax waaba ceeb eh waaba kala dhimanaynaay dhibka uu soo wadaa ka weyn adeer iga xir ku dheh jooj stob miyaa tidhahdaa yaa iga xira dheh halkaa ku jooji marna iima sheegi kartid ka reeb sababtu waa waxa weeye ugana naseexee ficilkiisana waxaa tidhahdaa waxaa samaynaysa wax xun weeyo munkar ah mana iila imaan kartid ku dheh sababtaa waa munkar munkarkana waa la joojiyaa qodobka saddexaadoo kaaga aadan waxa weeye waxa uu wado dhaqanka noocaasa inaad nacdaysito oad karaasatid nac dar ilaahay u nac sababtoo ah waxaan waa diin la-aan dhaqan xun wey dadka in la isku durdiro wixii diin ahaan u xun inaad nacdidna waa waajib ku saaran ilaahay iimaanka aad rumaysantuu ka mid yahay marka qofkii ku yidhahda hebel baasaa ku lahaa ilaahay darti u nac waxa uu wado dan iyo helanaha ka geli qodobka afraad ee muhimkaahi waxa weeye qofkii walaalkaay ahaadee wax lagaaga soo sheegay oo lagu yidhi hebel baa sidaa ku yidhi wax xumaataa qalbiga ha ugu qaban ma fahamta qodobka hebel baa ku caayayay hebel baa ku xamanayay hebel baa wax kaa sheegayay niyadaada waxba ha u gelin walaalkaa muslima waaye qalbiga waxba ha u gelin sababtaa ah qofka wax kuusoo sheegayba waa faasiq marka qalbiga walaalkaa waxba ha ugu qaban qodobka shanaadi waxa weeye qodobkii laguu sheegay oo lagu yidhi hebel baa sidaa ku yiri inaad baaritaan ku samaysid oo aad sii baarbaartid lama ogola wixii o dhan meesha isagaba tagba haddaad tidhahdee haye hebel baa saa igu yidhi maya markhaati ma haysaa caddayn ma haysaa telefoonkiisa isii yaa kuu sheegay xagee ka heli karaa maxaa baaritaankanba kugeliya walaa tajasasuu inaad baaritaan dadka ceebahooda baarbaartay maxaa yaa kuu dirsadayba ayadana faraha ka qaad oo ha samayn qodobka ugu dambeeya wixii isaga aad u diidood ka reebtay adigu ha samayn isaga soo kamaad reebin waryaa jooji dadkaa xamane haddaad adna dadkii xamatay ka horan caydid maxaas yaa kaa yeelahay waa dhaqan xumo weeyaan culammada qayb baa waxay yidhahdeen qofka dadka isku dira waa wacal xalaalkumauuso dhalan bay yidhahdeen waa iwaladuzino culamada qaar baa halkaa marayba oo xaggee bay ka keeneen waxay qur-aanka markuu ka warramayo cutullin bacda dalika zaniim soo lama sheegin dad dadka isku dira hamaazin mashaa'in binamiimi mannaaci lilkhayri muctadin arrimaa lagu soo tilmaamayay inuu dadka isku diraa ka mid ahaa cutullin mid qallafsan weeyaanoo bacda daalika markaa gadaashiisana zaniim waa waladuzino marka adiga nasabkaagiiba in war soo galoo lagaa shakiyo inaad xalaal ku dhalatay in kaleeto hawshaasi hawl adag waayo weligaa dad ha isku dirin marka ka fogow dadka dadka isku diraana dad fiican maaha wuxuu qaybtaan ina tusinaysaa qabriga laamahan aan ku mudmudno aad aragteen inay bannaan tahay culummada qaarkood baana u daliishaday baabu siwaaki cadaygii ayuu u baabi u fiirsa baabu siwaaki baabka kitaabu dahaarasoo toddoba baab kagama hadlaynin toddoba baab buu kaga hadlahay baabu siwaaki cadaygii ayuu u baabi asiwaak waa aaladda la isticmaalo oo dee ilkaha lagu rumayo ama caday caadiya ha noqdo oo geed ah ama koolgeedkana ha noqdo ama wax kaloo la isticmaalay ha noqoto afar xadiid buu baabkan ku sheegi doonaa can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allahu canhu can inabiy nabiga wuxuu ka wariyay sala allahu caleyh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi lowlaa an ashuqa inaan dhiba haddaana ka baqayn calaa ummatii ummadayda dushooda ummadda dhib inaan usoo jeeda haddaana ka baqayn la amartuhum waxaan fari lahaa hum ayaga bisiwaaki caday cadaysasho cinda kulli salaatin salaad kasta agteeda oo macnaheedu maar maxay salaad kasta marka la tukanayo bukhaari waxaa kusoo aroortay maca kulli salaatin salaad kasta la jirankeeda marka salaadda loo istaagahayo waxaa kaloo soo arooray maca kulli wuduu'in weyse kasta agteeda markaad tukanaysid markaad weysaysanaysid markaad waxa weya salaad isu diyaarinaysid inaad cadaysatid taasu warka waa qodob oo xadiidkaas taasuu ina tusinaya aan israacino can xudayfata waxaa laga wariyey xudayfihii ibni alyamaani ina yamaan ahaa radia allaahu canhumaa allah ka raali noqday qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama idaa goortii qaama uu istaaga min alleyli habeenkii oo salaatuleyl uu u kaco yeshuusu mid marmariya faahu afkiisa bisiwaaki caday yeshuusu ee yudlik wey wuu marmarin jiray wey ama wuu ku xogi jiray fa abadda wuu taagay hu cadaygii rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu ku taagay basarahu araggiisa wuu ku taagay maxaa laga wadaa wuu fiiriyey cadaygii nabiga fiirinaya arko isha ku taagay maxaa dhacay marka fa akhadtu waan uga soo qaaday tiri rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu caleyhi wasalam fa akhadtu waan uga soo qaaday asiwaaka cadayga cabdiraxmaan keen cadayga nebigaan ugu cadayay aan ku yidhi way ka soo qaaday marka fa qadamtuhu waan u calaliyey calaliinta ma la yaqaana ah, way u raamiso way raamiso way budlaysa say u jilciso fa wanafadtuhu ka bacdina wixii aan caliyay cadayga waad artay rumayga marka la caliyo soo afka wax kuma soo haraan waan tufay tiri fa dayabtuhu waan u udgiyo waan u hagaajiyo dee cadayga maadaamuu qof bani aadama afka u geliyay nebigana loogu cadaynayo markaan jilciyey kabacdi waan u hagaajiyo waan u dhaqo waan u nadiifiyey uma dafactu waan u dhiibay hu cadaygii ila nebiy nebiga sala allahu aleyh wasalam fastanna nebigu waa ku cadaysaday bihi rumaygii ama cadaygii famaa ra'aytu ma arag rasuulallaahi rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalama oo istanna cadaysaday istinaanan cadaysasho axsano ka wanaagsan minhu cadaysiga maalinkaa u cadaysaday si uusan weligii aansu cadaysanay u cadaysaday tir famaa caddaa maba sii jooginba an faraqa inuu dhintay an faraqa inuu ka faaruqay rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu aleyh wasalam rasuulka alle markuu cadaygii saa uga faaruqayba oo u dhammaystay rafaca korwuxuu kor buu u qaaday yadahu gacantiisa ow isbicahu ama fartiisa inuu gacanta kor u qaaday gacanta wada socota iyo inuu farta taagay baa raawii ku shakisan yahay uma qaala wuxuu yidhi fi rafiiqi alclaa fi rafiiqi alclaa waxa weye allaahuma alxiqnii ilaahu i haleeshay fi rafiiqi jamcii iyo kooxdii alclaa ay sarraysay malaa'igtii iyo dadka wan wanaagsan xaggooda ilahu ii oofso naftayga qa uma qadaa nebigu waa dhintay calayhi salaatu wasalaam nafta ka baxday wa kaanat waxay ahayd caa-isha taquulu mid tidhaahda maata nebigu waa dhintay bayna xaaqinatii kalxantayda iyo wadaaqinatii lafgaraydkayga dhexdeeda halkaa lafta garka iyo halkaa xabadkaa dhexdooda baa nebiga saa ugu tiirsanay halka aan ugu hayay tiri wa fii lafdin lafdi kalaa wuxuu ahaa fa ra'aytu waan arkay hu nebiga yanduru asagoo eegaya ilayhi cadayga cabdiraxmaan uu haysta xaggiisa nebigoo fiirinaya arkay tiri wa caraftu waxaan gartay annahu nebigu yuxibbu inuu jecel yahay assiwaaka cadayga fa qultu waxaan ku idhi nebigii aakhudu ma soo qaadaa hu cadayga laka adiga cabdiraxmaan cadayga makaaga soo qaadaa fa ashaara nebigu waa ishaaray bira'sihi madaxiisa an nacam ma hadli karo waa sakaraad nebigu saas maxaa laga garanaya casharka ma diyaarisa haddaan ku dhahdo saa tirahdo macnaheed waa maxa saa haddaad tirahdin marka annacam saas ii ishaaraytay haadaakani lafdulbukhaariyi bukhaari lafdigiisa weeye walimuslimin muslimna waxaa u sugnaaday naxwuhu asagoo kale can abi muusa alashcariyi waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu cabdullaahi ibnu qays baa loo yaqaanaa qaala wuxuu yidhi ataytu waxaan u imid annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam walxaal huwa nebiguna yastaaku uu ku cadaysanaya bisiwaakin caday radbin radbina maxaa kusoo mar qoyan cadayga qoyan faa'ido badan buu leeyahy ogaada cadayga caadigaho geedaha lagu soo jaraana ka fiican kool geedka caafimaad ahaan qaala wuxuu yidhi waa abu muuse wa darafu siwaaki darfi maaha waa daraf wa darafu siwaaki cadayga caaradiisuna ama fiidiisu calaa lisaanihi nebiga carrabkiisay dul saarnayd halkaa carabka dushiisa ah dee markaad carabkaaga cadaynaysid soo carabka dushiisa cadaygu ma fuulayo rumaygu carabka dushiisuu saarna wa huwa nebiguna yaquulu wuxuu lahaa ayuu lahaa maxaa keenaya inuu yidhaahdo carabka meel danbuu ka cadaynaya ka rumaynaya laakiin meelaha caaradda haddaad halkaa marmarisid huura waa qaar dambey soomaalidu yidhahdaan huura waa qaar dambe waa maxay huurada iyo wasakdu qaarka dambeba inta badan fuushaaba laakiin waxaa la rabaa cadayga inaad ku xeel dheeraatid oo meel dambe intaad geysid si fiican u cadaysid wasiwaaku cadayguna fii fiihi afkiisuu ku dhex sugnaabiyo cadabka cadab ku jiray afka gudihiisuu kaga jiray kaannahu nebiga waxaabaad moodaa yatahawacu inuu ismantajinaayo meesha uu geynaya carabka suu u fogeeya cadayga inuu ismantajinayaad moodaysaa yatahawac inuu ishunqaacinayo ismantajinayo ayaad moodaysaa afartii xadiid ee baabka ku soo aroortay waa isku wada macne oo dee kulligood maxay ka hadlayaan qaabka nebigu uu cadaysan jiray sala alla aleyh wasalam carabkana inuu cadayn jiray ilkahana cadayn jiray ma ballac baa loo cadaynaya saasuu ballan ah mise saasaa loo cadayan kaa rabtaa u cadaysanaysa lakin waxay ballar kaa fiican sababto haddaad saan u cadaydid ciridkuu qodaya abay yidhahaan carabku cadaygu ciridkaaguu qodaya marka suusan ciridka u qodin sidaas ballaca ah u caday carabkana ku xeel dheerow inaad carabka si fiican qaybihiisa dambeeto aad ka soo qaadid jeermiska haddii kaleta afkaagu waa uraya waxaa intaa weheliya waxay yidhahdeen cadaygu in carabka iyo ilkahaya si fiican loo cadayo xanuun xataa kasarka waa lagu daaweeya culamada qaarkood yidhahdeen dhabar xanuunka iyo margiye xanuunka iyo meelahaasoo dhan buu u fiican yahay sidaa awgeed cadayga waa in laga warqabo oo aad looga warqabo cadayga oo si fiican looga warqabo culammada qaar baa waxay tiriyaan faa'iidooyin uu cadaygu leeyahay waxaa faa'iidooyinkaa ka mid ah kow afku udgiyaa afka heh waa udgiyaa waa carfiyaa cadaygu labo waxaa ka mid a ah ciridka ayuu adkeeya ciridka aan la cadayin durba intuu balolo waa qurmaa waa dhammaadaaba laakiin ciridka iyo ilkaha la cadayo xoog buu yeelanayaa waa midda saddexaade balqamka balqamka waxaa loo yaqaanaa qofka duufka iyo xaakada iyo ay ku badan tahay oo inta badan qumanka iyo qanjirada ay keenayaan ayuu meesha ka saarayaaba waa daawo socoto marka waa midda afraade waxay yidhahdeen indhaha ayuu faydaa indhaha caafimaad ahaan waa u fiican yahay cadaygu indhaha nuurkooda iyo aragtidooda hadeerba indhaha araggooda hadduu kugu liito cadayga ka warqab waa faa'iido waa midda shanaade waxyaale jafar loo yaqaanoo jidhkaiyo ku dhaca ayuu tagsiiyaa waa midda lixaade waxyaalaha calolku jirta loo yaqaano mindhicirka iyo uurku jirta iyo waxyaalaha noocaasa kaadi haysta iyo wuu u fiican yaha la yihahda aad buu ugu fiican yahay caafimaadha ibnuqayim baa howlahaasoo dhan ka warramay codka qofka wuxuu ka dhigayaa cod saafi a ah, halkii xabeebta allahyd xuuxuuxuu aad ku haysay codka markastood cadaysatid oo carabka si fiican u cadaydid iyo ilkaha codkaagii wuxuu noqonayaa cod saafi ah cuntadii aad cuntay cadayga aad cadaysanaysa wuxuu keenayaa dheefshiidku inuu si fiican kuu shaqeeyo cuntadii ay shiidanto oo aysan jirkaaga waxa weeyaan iska fariisan baa hadhow la waran iyo balaayaa ku haysa cadaygu waxyaalaha faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah hurdada ayuu qofka ka qaadaa iyo lulmada adoo hudaysan haddaad lulmo haddaad wax way cadaysatid waa kaa tegaya faa'idiisi ka mid ah. waxaa intoo dhanba ka cajiibsan allaha raxmaanka ah ayaa jecel cadayga xadiid baana ku soo arooray ah, madyabun lilfami mardatun lirabbi ilahay baan raalli ka noqonay wax ilaahay raalli kaaga noqonayo soo wax fiican maaha ilaahay raxmaanka ah ayaa raalli kaaga noqonaya oo kugu jeclaanaya marka waa aad bay u wanaagsan taha hawshaasi wakhtiyaal uu fiican yahay baa jira cadaygu qofku markuu hurdada kasoo toosoo kaleeto marka afkiisu doorsoomoo kaleeto markuu in badan hadloo kaleeto markuu qur-aanka akhrinayoo kaleeto markuu ilaahay xusayoo kaleeto mararkaasoo dhan waa inuu waxa weeyaan la yimaado inuu cadaysado oo cadayga uu ku dadaalo cadayga inuu ku dadaalo xadiidku waxyaalaha xadiidka cabdiraxmaan ibnu abibakar uu nebiga ula yimid ina tusinaya waxaa ka mid ah horta xadiidka ugu horrey wuxuu ina tusinaya cadaygu inuusan waajib ahayn in markasta la cadaysado maxaad ku dareemin nebigaa yidhi haddii aanan ka baqaynin ummaddu inay dhib ku noqoto salaad walba ha loo cadaysadaan odhan laha marka salaad walba in loo cadaysadaa laazim ma ah weyse kasta in loo cadaystana laazima lakin waa sida ugu fiican oo ugu sharaf badan mar walba marka waa waa sunno wanaagsan wey inaad qofku cadaysado waxaa xadiidku ina tusinayaa caday qof kaaga horreeyo u isticmaalay inaad ku cadaysan kartid qof caday uu ku cadaysay adna waad ku cadaysan kartid lakin maxaa shardiga aan soo mar in la dhaqoo la hagaajiyo waa caday caday nabiga sal lay slam cadaygii loogu cadaynayo la siiyey oo ku cadaysanayay cabdiraxmaan baa isticmaalaya o ku cadaysanaya waa laga soo qaada lakin waxay tihi waan calanjiyey waan u hagaajiyey waxa weyaan waa udgiyey markaasaa nabiga siiyey alayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiidku ina tusinayaa dadka xididka aad tihiin oo gabadha walaashahay ee qaba gurigooda inaad timaada inaysan ceeb lahayn haddaadan dhib u socon wuxuu xadiidku ina tusin gabadha muslimada ahee la qaba ninkeedu hadduu xanuunsan yahay inay si wanaagsan uga warqabto daryeesho markuu xanuunsada aysan odhan war haddaad dhimata allah kuu naxariista anugu meelahaasan carriga ilahay u xabkaysanhaya nabiga caaisha way ka warqabta halkaasay saaraysaa wayse way baxnaanaysaa way ka warqabtaayo halkaas asoo ayadoo ku haysaa naftu ka baxda nabiga calayhi isalaatu wasalaam xadiidku wuxuu ina tusinayaa waxyaalahan ka qaadayna ka mid ah qofku axkaam in lagu salayn karo asagoo aamusan ishaarada madaxa uu ishaaray axkaam baa ka ratimaysa nebigu inuu cabaygaa rabo maxaa lagu ogaaday fiirinta uu fiirinayay markii la yidhi ma lagaaga qaadaa inuu haah yeerina maxaa lagu ogaaday bas marna muusan hadlin laakiin inuu jecel yahayna fiiradii baa lagu ogaaday inuu haahyirina saastaa lagu ogaaday sidaa awgeed kitaabka waxaan ku gaari doonaa nin yuhuudiya wuxuu arkay gabar muslimad ah oo qabta xoogaa dhegadhega iyo qabta wixii buu jeclaaday dhegadhegaha inuu ka furta gabadhi dhagadhegihii buu ka qaata marka wuxuu ogaaday marka dhagadhegahan hadday ku caddaato inuu gabadha ka qaatay in la dili doono markaasuu ayada laftirkeediiba dila gabadhii intuu gabadhii legday oo meel dhagax madaxa u saaray oo dhagax weyn oo kala soo qaatay buu madaxa ka bashaaqiye waana ka tegay dhegdhegina waa qaatay gabadhiioo waxaa loo yimid aan weli dhiman oo nafyari ku jirto waa la waraystay yaa ku dilay ma hebel baa ku dilay shib waa sakaraad ma hadli karto ma baa ku dilay dad baa la tiriyay lagu tuhunsanaa markii ninkii dilay lasoo gaaray bay tiri saah mana hadli karto ninkii baa lasoo qabta gabadha dilay soo maasu dilay dhagaxii laftirkiisa baa inta la qabtay laftirkiisao asna lagu jiifiyey baa madaxa lagu bashaaqa asagina waa la dilay ko waa lagaga siiyey maxaa lagu silaya marka asaguna wuu qirtay laakiin waxa wax lagu raacdaya waa maxay saas hebel maa ku dilay saa hadduu yidhaha ka war maya waayo maya waayo marka axkaam baa lagu saleyn sidaa oga dee culummada qayb dhan waxay ka qoreen akhraska qofka loo yaqaano carabka la axkaamtiisa qof akhras ah oo aan hadli karin carabkuwa ka go-aya markhaati furi karaa iyo waxyaalahaas baa culummada qayb ka mid oo ah kitaaba ka qoreenba ooay kitaaba ka qoreen ayib in lagu xeel dheeraada cadayga oo si fiican ilkaha nadaafadooda iyo looga qayb qaato carabkana xadiistu wayna tusinaysaa wallahu aclam sala allahu wbaarak calaa nabiyina mxamedin waaalih